israa'iil oo abtiriskii intii badnaa oo aan soo wadnay ayay maaragtay culummadu keeneen waxay yidhahdeen marka waxa uu galaa oo isagu uu ka tirsan yahay maaragtay yahuda ninka la yidhaahdo yahuda ibnu yacquub ayuu ku abtirsadaa ba layidhi yahuda ibnu yacquub ayuu ku abtirsadaa oo waxa weeye uu galaa oo uu dhowr oday ugu tagaa ayay yidhaahdeen marka yacquub nabiyullahi yacquub labiyo tobankii wiil oo u dhalay oo reer bani israa'iil ay ka farcameen oo labiyo toban qabiil uqaybsameen oo waxa weeye asbaatu bani israa'iil la yidhaahdo labaiyi tobankaa wiil wiil ka mida wey marka yahuuda ayuu maaragtay galaa ayay yidhaahdeen oo markaa kabacdina dee waa yacquub iyo maratay isxaaq ibn ibrahim marka waa macruuf wey marka macruuf wey isagu nabiyullahi daawud khilaaf badani kuma jiro oo waxa wey arrintiisu waa sahl wuxuu yidhi maxamed ibn isxaaq uu ka werinayaa maaragtay wahab ibn munabah oo waxa weeye inoo soo hormaray wahab ibn munabah ibnu camil alyamani abu cabdallah ayaa la yidhaahdaa oo waxa weye waa taabici wey waxa uu leeyahay kana dawud calayhi salaam qasiiran waxa weye nin gaaban oo waxa weeye maaragtay ayuu ahaa indhihiisana jaallo jaalo ku jiro ayuu ahaa timo dheerna leh eh, timo yar leh oo aad u timo yar laakiin qalbigiisa iyo caqligiisa ayaa aad iyo aad u qiimo badnaa baa lii marka waa tusaale uu ka bixinayo oo waxa weeye kollay wuxuu kasoo qaatay maaragtay taariikhdii reer bani israa'iil marka waxay leeyihiin culummadu maaragtay sida waadixa nabiyullahi daawuud calayhi salaam waa macruuf inuu nebi ahaa allihii subxaana qaadirka ayaa kitaabkiisa ku sheegay oo waxa weeye inuu maaragtay min alambiya aha inuu yahay min duriyati ibraahimna way caddahay oo ilaahigii subxaana qaadirka ayaa ku sheegay wa min dhuriyatihi daawuuda oo waxa weeye aayaddii lagu tiriyey fi suurati ancaam nebiyo badan ayuuba ugu horeeya inuu nebi yahayna way caddahay oo xataa waxa weeye qisatu aadam markaynu ka hadlaynay waana inoo imaan doontaa markaan cumrigiisa ka hadlayno ayaa xadiidkii kusoo soo arooray ahaa inuu maaragtay ka mid ahaa durriyaddii nebi aadam markii dhabarkiisa laga soo saaray qodobka labaad waxaan odhanaynaa bid-u amrihi calayhi salaam arrintiisa iyo say ku bilaabatay ayaynu halkaan qeyb ka soo qaadanayna qaala ibnu kathiir raximahullah waxau yihi waxaa inoo soo horumartay nabiyullahi daawuud oo dhalinyaro ah inuu dilay ninkii la odhan jiray jaaluud markaan ka sheekeynaynay qisadii sham shamuil ayaanu kaga soo hadalnay daaluut markii uu la baxay ciidankii falamaa fasala daaluutu biljunuudi markuu ciidankii la baxay oo la socday markii ugu dambaysay waatuu ilaahay yidhi fahazamuuhum biidni illaah wa qatala daawuudu jaaluuta jaaluut waa ninkii daalimka ahaa oo markaa gaalada hogaaminayey amaaliqadii nimankii khatarta ah wuxuu yidhi marka ibn casaakir waxa uu sheegay taariikhdiisa inuu maaragtay halkaa ku dilay oo waxa weeye dagaalkaa uu ku dilay maaragtay ninkii la oran jiray ja e, e, jaluut oo markaa waxa weeye alihii subxaana qaadirka uu siiyey wax walba marka waxay baa layidhi meeshaa meel u dhow qariib min dimashik meel dimashik u dhow bay ahayd oo waxa weye markaa ay jeclaadeen kabacdi reer bani israa'iil oo waxa weye markii aad loo jeclaaday maadaama uu nin qnin aad iyo aad cajiiba noqday uu dilay dee boqorkii dhammaa oo gaaladoo dhan hogaaminayey sharaf buu yeeshay marka magaciisi magaciisiaa meel walba gaaray kabacdina markaa daaluut ayaa u guuriyey baa lihi gabadhiisii oo waxa weeye boqortooyadii iyo maamulkiina wax ka siiyey oo waxa weeye markaa hawsha ilawad yidhi waa intaan weli nebi laga dhigin ayuu markaa yidhi hawshii ilawad baa lihi kabacdi markaa ayaa markaa nebi laga dhigay oo ilaahay nebi ka dhigay arrintiisuna way ku caddahay marka halkaa markuu ilaahay lahaa waqatala daawudu jaluuta waataahu llahu aataahu llahu lmulka boqortooyadii iyo xikma waa waxyigii iyo waxa weeye diintii lagu dejiyey waataynaa daawuda zabura waatuu ilahay yidhi wacallamahu mima yasha ilaahay wuxuu doonuu baray marka halkaa waxay nooga caddaatay inuu nebi ahaa oo waxa weeye ilaahay wax alla wixi uu doono uu baray oo uu siiyey waay halkaa marka ayaa qisadiisii ka bilaabatay nabiyullaahi daawuud calayhi salaam aathaar badan baana ku soo aroortay oo waxa weeye halkaas waxa weye aathaar badan ayaa kusoo aroortay laakiin arrintiisu halkaasay ka bilaabatay nabiyullahi daawud calayhi salaam ibnu jarir waxa uu leeyahay fi taarikhi ana jaaluuta ninkii jaaluud la ohan jiray lama baaraza daaluut markii dagaalkii la isu yimid wixii daaluudow ii soo bax fa qaala lahu waxa uu yihi markaa daaluut intuu la hadlay dadkii markuu ku yihi ii soo bax ayuu marka wuxuu yihi daaluut wuxuu damcay inuu u baxo markuu damcay inuu baxaa waxaa booday ninka la yidhahdo daawuud oo waxa weye yihi anaa u baxaya kabacdina markaas ayuu dilay wahab ibnu munabihna waxa uu leeyahay famaala annaasu ila daawuud calayhi salaam waxa weye mar alla markuu daalo ninkii uu dilay jabbaarka dhaalimkaa ayaa dadkii oo dhan marka waxay ku soo xoomteen oo waxa weeye ay u wada yimaadeen ninkii loodhan jiray daawud oo waxay dhahan aduguna hogaami marka oo waxa weye arrintaba adiga ayaa u habboon maadaama ninkii dhaalimkaa aad ah dishay qaarna waxayba leeyihiinba la ku wareejiyey walaayadii xukumkii nebigii markaa joogay oo waxa weeye shamuil ahaa lakin cala kuli xaal wax daliila looma hayo jamhuur culamaa waxay qabaan annahu inama waliya dalika bacda qatli jaluud markuu jaluud dilay kabacdi ayaa lagu wareejiyey maaragtay nidaamkii iyo maamulkii iyo waxa weeye hogaamintii walcilmu cinda allah ilaa baa garanay haddaba markaa nabiy llahi daawud alayhi salaam arrintii saasay ku bilaabatay inuu waxa weye kusoo caanbaxay ninkaa dhaalimkaa oo dilay asbaab bayna ahayd allihii subxaana qaadirka ahaa ayaa maaragtay arrintan xikmadiisa iyo wanaagiisa ka waday inuu waxa weye arrintu ay saa u dhacdo qodobka saddexaad waxaan kusoo qaadaynaa maa jaءa fi ana daawuda calayhi salaam kana ya'kulu min kasbi yadihi nabiy llahi daawud calayhi salaam waxa la yidhi waxa uu cuni jiray wuxuu gacantiisa ka shaqaysto wax kale ma cuni jirin ba la yidhi oo waxa weye wuxuu gacantiisa ka shaqeeyo unbuu cuni jiray oo kasda xalaal ayuu cuni jiray alihi subxaana qaadirka waxau leeyahay qaala allahu tacaala walaqad aatayna daawuuda mina fadla ya jibaalu awidii macahu wاطayr waalanna lahu lxadiid marka meeshaan weye macalshaahidku aayadda inteeda hore waxa weeye ilahay wuxuu inoo sheegay inuu daawuud fadli dheeraada iyo wanaag siiyey amrayna buurihii iyo waxa weeye shamdirihii iyo kulli inay la tasbiixsadaan ilahay wuxuu yidhi marka wa alannaa lahu alxadiid birta ayaan u jilcinay nabiy llahi daawuud an icmal saabiqaatin waqadir fi sardi wacmaluu saalixa inii bima tacmaluuna basiir waxay leeyihin marka culummadu allihii subxaana qaadirkaabaa wuxuu u fududeeyey inuu sameeyo birta oo markaa duruucda dagaalka lagu galo oo waxa weeye xabadaha la yskaga dhigo oo waxa weeye qaaliga markaa ahaa inuu ka sameeyo birtii saabiqaatin macnaha waa waxyaalaha la dhigayo oo waxa weeye duruucda laga gashanayo dagaalka waqadir fi sardi wacmaluu saalix ini bima tacmaluuna basiir aayad kan ilahay waxau ku yidhi wasakharna maca daawuda aljibaala yusabixna wاطayr wa kuna faaciliin macnaha nabiy llahi daawud calayhi salaam waan u fududaynay oo waxa weeye inay buurihii iyo shimbirihii iyo kulli la tasbiixsadaan wa callamnaahu sancata labuusin lakum lituxsinakum min ba'sikum fahal antum shaakiruun waxaan barnay buu yidhi allihii subxaana qaadirka ahaa inuu sameeyo duruucda laga gashado dagaalka oo waxa weye waxyaalaha dharka laga gashado dagaalka oo bir laga samayn jiray oo waxa weeye duruucdii ay gashan jireen wey qaala ibnu kahiir raximahullah waxa uu yidhi acaanahu allahu calaa camali duruuc min alxadiid ilaahay waxau u fududeeyey inuu birta ka sameeyo duruuc dhaadheer oo waxa weeye markaa dagaalka lagu galo oo waxa weeye qofku berigii hore waxa lagu dagaalami jiray seefo iyo waramo iyo waxa qofkii marka diric haddii uu qabo dheer oo sida kamiiska oo kale ama diric la wada gashanayo oo jirkiisii oo dhan waxa weye markaa seeftii buu iskaga dhigayaa oo birtii markay ku dhacdo jirkiisii uma gudbayo wa arshadahu ilaahay wuxuu ku hanuuniyey habkii u diyaarin lahaa oo waxaa la yidhi waqadir fi sardi ay macnaha msb eh, musbaarka aad ku samaynaysid habkaad suu xirxiraysid aadna ha u adkaynin jileecna ha ka dhigin oo waxa weeye qiyaas wanaagsan u samee weeye macnuhu wa qaala xasan albasri waxa uu yidhi iyo qataata iyo acmash kaana allahu qad alaana lahu alxadiida xataa kaana yuflituhu biyadihi laa yaxtaaju ilaa naarin walaa madraqa macnaha nabiyullahi daawuud daawud ilaahay birta u fududeeyey uma baahnayn ba la yidhi hadda dadka birta markay ka shaqaynayaan oo birta la waxaynayo oo la isku duberidayo waa tin dabka lagu shido oo la ololiyo oo la dhalaaliyo isaga waxa uma baahnayn allihii subxaana qaadirkaabaa u fududeeyey birtoo dhan ba waxa weeye gacantiisa ayuu saa ugu burburin jiray oo allihii subxaana qaadirkaabaa u fududeeyey ba la yidhi buris uma baahnayn dubo uma baahnayn dab inuu geliyo uma baahnayn gacantiisa ayuu saa ugu budlin jiray ba la yidhi oo ku shaqayn jiray markaa waxay yidhahdeen qataata waxau leeyahay fa kaana awala man camila duruuc duruucdan laga gashado dagaalka oo waxa weeye ay ilaa iyo xilligii nebiga xataa la isticmaali jiray waxa weye ninkii ugu horreeyey oo sameeyey buu ahaa ba la yidhi oo caalamka horey looma aqoonin wa inamaa kaanat qabla dalika waxa weeye min safaaih macnaha waxay ahayd awal waxay samayn jireen berigii hore sida baaska oo kale ama waxa weeye bir weyn oo isaga dhigaan oo gacanta ku qabtaan laakiin ma aynan haysan ba layihi duruucdan ay gashadaan oo noocaasa qaala waxa uu yihi ibnu shawdab ibnu shawdab ninkaa waxaa la yidhahdaa cabdallah ibnu shawdab alkhurasani weye abu cabdiraxman ayaa la yidhahdaa basra ayuu degi jiray waxa uu yihi ibn xajar raximahullah waa nin saduuq ah oo caabid ah ayuu ahaa oo waxa weye atbaacu taabiciin wey malik iyo imaamu thawri iyo ayay isku xili yihiin waa min atbaaci taabiciin oo waxa weye maaragtay ibn xajar ayaa saa ku caddaynaya kitaabkiisa taqrib tahdiib ayuu ku caddaynaya raqamka saddex boqol saddex kun iyo saddex boqol sideetan iyo toddoba marka wuxuu ku magac dheer yahay oo caan ku yahay ibnu shawdab ayuu ku magac dheer yahay wuxuu yidhi kaana yacmalu kula yawmin dircan yabiicuhaa bisittati aalaafi dirham maalin walba hal diric buu samayn jiray markaasuu wuxuu ku iibin jiray lix kun oo dirham hal maalin kolkaa lix kun oo dirham lacag aad u cajiiba bay ahayd oo waxa weye berigaas aad iyo aad u qaaliya ayay ahayd ma aha dirhamkan hadda maanta joogo oo eh, maaragtay raqiiska waxay dirham qayma ledahayd oo berigii dirhamka iyo dinaarka iyo qayma lahaayeen ayay ahayd way waqad habata fi fi lxadiid xadiid waxaa ku sugnaaday inuu nebigu yihi ana adyaba maa akala arajulu min kasbihi waxa weeye qofku waxa uu cuno waxa ugu macaan ugu wanaagsan ugu wanaag badan waa kasabka uu gacantiisa ka shaqaysto wa ana nabiy llahi daawuud alayhi salaam kaana yaakulu min kasbi yadihi daawuudna waxa uu cuni jiray maaragtay wixi uu gacantiisa ka shaqeeyo oo waxa weye birtaa wixi uu ka shaqeeyo oo ka tabco ayuu cuni jiray xadiidkaas waa xadiid maaragtay saxiixa imaamu albukhaari ayaa werinaya iyo maaragtay hayrkiiba lafdigiisuna wuxuu ahaa ma akala axadu طacaama qad khayra min an yaakula min camali yadihi waina nabiy llahi daawuda waina nabiy llahi daawuda kana ya'kulu min camali yadihi lafdigaas ayaa kusoo arooray xadiidkii abu hurayra oo waxa uu leeyahay qofku weligii cunto ma cunin ka wanaagsan miduu gacantiisa ku shaqaysto nabiyullahi daawuudna wuxuu cuni jiray wuxuu gacmihiisa ka shaqaysto wa fi xadiidi abu hurayra nebigu waxa uu yidhi ina daawuda annabiya calayhi salaam kaana laa ya'kulu ilaa min camali yadihi maba cuni jirinba wax kale wuxuu gacantiisa ka shaqeeya mooye imaam albukhaari ayaa werinaya xadiidkana raqamka maaragtay laba kun iyo toddobaatan iyo saddex iyo raqamka laba kun toddobaatan iyo labo ayuu kusoo guurinayaa maaragtay saxiixu lbukhaari halkaa marka waxaa inooga caddaaday nabiyullahi daawud calayhi salaam ma cuni jirin ilaa wuxuu gacantiisa ka shaqeeyo mooye wax kale ma uu cuni jirin marka kasabka gacanta laga shaqaysto aad iyo aad buu u fiican yahay oo waxa weeye waa wax wanaagsan qof walbana inuu ku dadaalo aad bay ufiican tahay inuu wuxuu shaqaystay uu cuno oo aad iyo aad arrin u fiican wey halkaa marka faa'iido waxa weye aad iyo aad u cajiiba maadaama qof walba ay u wanaagsan tahay inuu cuno wixii uu gacantiisa ka shaqaystay waa in lagu dadaalo marka oo qofku uu ku dadaalo leanno nebigu wuxuu leeyahay waxa ugu wanaagsan oo qofku uu cuno waa wuxuu gacantiisa ka shaqaystay haddaba halkaa waxay nooga caddaatay waxa uu gacantiisa ka shaqayn jirayna waxay ahayd birtaa ilaahay u fududeeyey wa alannaa lahu alxadiid birta ayaan ufudaynay buy haddaba halkaa marka waxaad ka ogaanaysaa birta oo laga shaqeeyo oo waxa weeye inaynan cay ahayn xumaanna ahayn ee ay tahay bal ammaan ay tahay oo nebi min alambiyaa oo nebi daawuud oo waxa weye aad iyo aad nebiyada maaragtay dee aad iyo aad maaragtay wanaagsan ka mid ahaa inuu maaragtay kaba shaqayn jiray marka sidaa daraaddeed markay isku caayayaan soomaalidu dir buu ka shaqeeyaa iyo waa wax jahliya weeye oo aan loo baahnayn qodobka afraad waxa weeye waan kusoo qaadayno maa jaa'a fi tasbiixi daawuud wa cibaadatihi calayhi salaam nabiyullaahi daawuud haddaynu garanay shaqadiisii iyo camalkuu shaqayn jiray bal cibaadadiisii inaa u nimaadna iyo tasbiixdiisii iyo waxa weye suu ilaahayna u caabudi jiray ma adduunyo keliyuu daba joogay oo waxa weye bir unbuu garaacayey mise waxa weye ilaahayna waa caabudayey oo waxa weye waajibkiisa ayuu kasoo baxay alihii subxaana qaadirka ah waxa uu yihi wadkur cabdana daawuda thaleydi inahu awaab xus baa la yidhi addoonkaygii nabiyullahi daawuud oo waxa weeye toobadkeenka badnaa dhal aidi ay quwad u saaxiib ahaa inahu awaab mid toobadkeen badan buu ahaa inaa sakarna aljibaala macahu yusabixna bilcashiyi walishraq waxaan u fududaynay buu yidhi ilaahay inay maaragtay la tasbiixsadaan waxa weeye buuruhu subaxdii iyo galabti galab iyo subaxba bilcashiyi ay galabtii walishraq iyo subaxdii markay qoraxda soo baxdaba watayra maxshuuratan kullun lahu awaab iyo shimbirihi iyaguna inta soo xooma oo u yimaada la tasbiixsanaya markaa ilaahay waxau yidhi washadadnaa mulkahu wa aataynaahu alxikmata wa fasla alkhitaab waxaanu adkaynay boqortooyadiisii waayo saynu soo cadaynay waxay yidhahdeen culummadu berigii hore reer bani israa'iil intii nabiyullahi daawuud ka horreysay boqortooyadana qabiil baa la siin jiray nebinimadana qabiil baa la siin jiray oo waxa weye la iskuma dari jirin laakiin markii nabiyullaahi daawuud la soo gaaray ayaa ilaahay isugu daray boqortooyadii iyo waxa weye nebinimadiiba haddana waxaa la siiyey wa fasl alkhitaab waxa weye kala saarid ayaa la siiyey qaala cabdullahi bn cabaas wuxuu yidhi iyo mujaahid qowluhu wadkur cabdana daawuda dalayd ay dalaydi waxaa laga wadaa alquwatu fi طaaca ay kii macnaha saaxiib u ahaa awood u lahaa inuu ilaahay adeeco yacni daa quwatin fi lcibaadati walcamal الصaalix macnaha wuxuu awood u lahaa inuu camal saalixa sameeyo ilaahayna caabudo oo aad iyo aad ugu dadaalo qaala qataata wuxuu yihi ucطiya quwatan fi lcibaada waxaa la siiyey awood ayaa ilaahay u siiyey inuu ilaahay caabudo sida inoo imaan doonto waad ogaan doontaan inuu maalinna soomi jiray maalinna afuri jiray wa fiqhan fi lislaam diintana ilaahay waa fahansiiyey oo kitaabkii lagu soo dejiyo zabuur ayaa ilaahay fahansiiyey waqad dukira waxaa la sheegay buu yidhi lana annahu kaana yaquumu leyla wa yasuumu nisfa dahri hameen walbana salaada ayuu utaagnaan jiray oo xadiis baaba caddeeyey sanadkana bar buu soomi jiray ey maalinna wuu soomi jiray maalinna waa afuri jiray halkaa marka waxaad ka garanaysaa ninka isagoo nebi nebiya oo jihaad ku jira oo waxa weeye boqora oo ummadna maamulaya maalinna soomaya maalinna afuraya habeenkiina salaatuleil u taagan allihii subxaana qaadirka inuu awood dheeraada siiyey ayaad halkaa ka garanaysaa waqad habata fi saxiixayni bukhaari iyo muslim waxay wariyeen ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaala xadiidkii cabdullahi ibni camar markii uu rabay inuu soomka badiyo oo waxa weeye uu aad iyo aad hameenkiina salaatuleyl u taagnaado maalin walbana soomo ayaa nebigu waxa uu ku yidhi axabu salaati ila allahi salaatu daawuud salaada ay macnaha bacda almaktuuba ayaa laga wadaa salaadaha sunnaha oo salaatuleilka la tukado salaada ilaahay ugu jecel yahay waa salaadii nabiyullahi daawuud wa axabu asiyaami ila allahi siyaamu daawuud soomka ilaahay uu jecel yahay waa soomka sunnaha markii kabacdi uu qofku la yimaado soomkii waajibka ahaa kan ugu jecel yahay ilaahay waxa weeye soomkii nabiyullaahi daawuud see buu ahaa marka soomkii nabiyullahi daawuud salaadiisuna see bay ahayd nebigaa inoo fasiraya calayhi salaatu wassalaam nebigu waxa weeye kaana yanaamu nisfa alleyl habeenkii ayuu kala bar seexan jiray oo mathalan fiidka hore intuu seexdo markuu cishaa tukado ayuu seexan jiray wa yaquumu huluthahu intuu soo kaco marka ayaa intii dhimanayd ayuu markaa saddex meelood oo meel ayuu maaragtay istaagi jiray wa yanaamu sudusahu ay macnaha intii dhimanayd lix meelood oo meelna xoogaabuu haddana seexan jiray macnuhu waxa weeye inuu qofku fiidka hore seexdo oo saq dhexe soo kaco hameen barkii kala bar markay noqoto uu markaa masalan lix saac buu soo kacay ama ama toddoba saac habeenkii ama kowda ama laba iyo tobanka saa utaqaanid oo saqda dhexe markaasuu salaatuleyl u istaagaya markii aroortu soo dhowdahay oo wakti suxuurtu soo dhowdahay ayuu markaa cabaar seexanayaa kabacdina salaadii subax buu usoo kacaya markaa waa sidii marka daa'iman nabigana calayhi salaatu wasalaam uu samayn jiray oo kale wuxuu yidhi marka soonkiisiina see ahaa wa kaana yasuumu yowman maalin waa soomi jiray wa yufdiru yowman maalinna waa afuri jiray faa'iido kale walaa yafiru idaa laaqaa mana carari jirin haddii jihaadka la yimaado oo waxa weeye dagaalku hadduu bilaamo ma uu carari jirin oo ciidankiisa iyo isaguba halkaasay diyaar waxay u noqon jireen jihaadka inay ku jiraan alihii subxaana qaadirka xadiidkaa waxaa wariyey imaamu bukhaari ayaa ku wariyey fi kitaabi tahajud oo waxa weeye kusoo guuriyey maaragtay sidoo kale eh, siyaamkana wuu ku wariyey sidoo kale imaamu eh, muslim waa wariyey oo kitaab siyam ayuu ku wariyey imaamu abu dawud waa wariyey waxa weeye iyo keyrkoodba sida nisaa-i iyo iyaguna waa wariyeen maaragtay waa xadiid saxiixa marka iyo ibnu maaja isaguna waa wariyey marka intaasoo dhan waa wariyeen xadiidkii cabdullahi ibni camr ibn alcaas radi allahu canhuma weye oo dheeraaho waxa weeye lagaga sheekeynayey halkaa waxa weye markuu soonka badan uu rabay inuu sameeyo nebigu markaa ka nahyey qaala alxaafid ibn xajar waxau yihi markuu xadiidkaa sharaxayo kaana yanaamu nisfa aleyl wa yaquumu hulutahu sudusa riwaayadda ibnu jurayj waxay leedahay buu yihi can ibnu dinaar uu ka wariyey cinda muslim kaana yarqudu shadra alleyl habeenka kale berkiisu istaagi jiray uma yaquumu wuu istaagi jiray thuluthu lleyl bacda shadrihi ay macnaha habeenkii markii la kala baray lix saacadood baa hadhay lixdii saacadood buu saddex meelood oo me wuxuu istaagi jiray maaragtay thuluth saddex meelood oo meel lixdii saacadood markuu laba saacadood taagnaada ama saddex saacadood ayuu kabacdi markaa qeyb ka mida haddana yaro seexan jiray oo aakhira ka seexan jiray uma wuxuu yihi xaafid ibn xajar wadaahiruhu ana taqdiruhu alqiyaam bthuluth min tafsiri raawi fayakunu fi riwaayati idraaj macnaha waxaa dhici karta buu yidhi riwaayadda imaamu muslim wariyey inuu yahay tafsiir ay bacda saxaaba geliyeen oo ruwaadii ay dhex geliyeen ayaa dhici karta wa fi riwaayati ibni jurayj faa'iidada ku jirta waxa weeye tartiibka uma waayo sababtu waxa weeye uma waxay keentaa kabacdi marka waxa weye intuu marka hore cabaar seexdo ilaa lix saac oo soo kaco oo waxa weye in badan taagnaado oo haddana seexdo xoogaa ayuu salaada subax haddana usoo kici jiray wa qaala tacaala waxa uu yidhi inaa sakarna aljibaala waxa uu leeyahay marka halkaasna cabdullahi ibni cabaas ay macnaha waxaa loo taskiiliya waxay sabixii ma ahu la tasbiixso oo waxa weeye amar baa lagu siiyey inay la tasbiicsadaan oo cibaadada la wadaan nabiyullahi daawud cabdullahi ibn cabaas iyo mujaahid iyo keyrkiiba waxay yidhahdeen macnaha inaa sakarna aljibaala macahu macnaheedu waxa weeye cinda aakhiri nahaari ay bilcashiyi walishraaq cinda aakhiri nahaar wa awalihi gelinka dambe maalintii iyo gelinka dambe labadaba la tasbiicsada wadalika anahu kana allahu tacaala qad wahabahu min asawt alcadiim ilaahiydi subxaana qaadirka nabiyullahi daawuud waxa uu siiyey sawt cod aad u qurux badan oo waxa weeye shimbiruhu jeclaysanayaan oo cid walba jeclaysanayso ayaa ilaahay siiyey nabiyullahi daawuud calayhi salaam waxay leeyihin marka saxaabadu cid alla ciddii maqasha waxa weeye wa ag fariisan jidhay ilaa ay dhacday ba la yidhi oo waxa weeye intay shimbiruhu soo ag fadhiistaan waxa weye ayna ka ag dhaqaaqi jirin ay ilaa ay gaajoodaan ama waxa weye halka ay la celceliyaan marka la tasbiixsanayaan wa kadalika aljibaalu buuraha iyo tasbiix ayay la wadi jireen ilaah baa garanaya marka kayfiyadooda leanna inagu ma naqaano oo waxa weeye laakiin wa in min shayin ilaa yusabixu bixamdi rabbi wax walba oo aad aragtid oo makhluuqa allihii subxaana qaadirka ahaa ayay u tasbiixsanayaan laakin inagu ma garanayno walakin la tafqahuuna tasbiixahum wa qaala alimaam alawsaaci waxa uu yihi waxa uu noo sheegay buu yihi imaam alawsaaci waa min a'imati ahli sunna cabdiraxman ibna camr ibna abi camr ayaa la yihahdaa alawsaaci abu camr ayuu ku magac dheer yahay waa faqih waxa weeye aad iyo aad maaragtay macruuf u ah waa kibaaru atbaaci taabiciin imaamu malik iyo imaamu thawri ayuu xilli isku ahaayeen waxa uu dhintay boqol konton iyo toddobadii ayuu dhintay raximahu llah waxa weye maaragtay waa min aimati ahli sunnati waljamaca wey oo sida imaamu shaafici iyo malik iyo madhab ulahaayeen buu madhab ulahaa oo atbaaca lahaa madhab imaamu awsaaci ayaa la oran jiray laakiin hadda waa yaraaday waxa weeye ma badna madhabkiisa cidda haysataa laakiin waa min aimati ahlisunna aad baa loo deliishadaa wuxuu yidhi marka waxa la yidhi ucطiya daawud min xusni sawti maa lam yucطa axadu qad wax aan weligii cid kale la siinin sawtka codka la siiyey cid kale weligeed lama siin ba xataa in kaana atayru walwaxshu yancakifu ilaa ay shimbiraha iyo xayawaanka oo dhan markay maqlaan isagoo qur-aanka akrinaya ama tasbiixsanaya ama cibaado samaynaya codkiisa ay dhegaystaan oo soo ag fadhiistaan xataa yamuuta ilaa ay u dhintaan gaajo iyo haraad oo ay ka agdareeri waayaan ayuu yidhi sidoo kale wahab ibnu munabbah waxa uu leeyahay kaana yaqra'u zabuura bisawtin lam tusmac alaadaanu bimithlihi macnaha zabuurtii ilaahay siiyey kitaab zabuur ayaa lagu soo dejiyey nabiyullahi daawud calayhi salaam kitaabkaa marka ilaahay siiyey ayuu sawt wuxuu ku akrin jiray dee sawtkii ilaahay siiyey codkii quruxda badnaa ayuu markaa ku luuqayn jiray oo allihii subxaana qaadirka u hibeeyey wa qaala alimaamu axmed waxa uu yihi can caaisha qaalat waxay tihi samica rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam sawta abi muusa alashcari saxaabigii jaliilka ah, abi muusa alashcari ayaa nebigu hameen habeenada ka mid wuxuu maqlay isagoo qur'aan akrinaya oo ku tukanaya wa huwa yaqra faqaala wuxuu yidhi laqad uutiya abi muusa abu muusa min mizmari min mazamiri ali daawud ay macnaha sawdkii iyo codkii nabiyullahi daawuud la siiyey qayb ka mida ayaa la siiyey ninkan codkiisu aad buu u qurux badan yahay ayuu yihi nabiga alayh salaatu wasalaam marka waa xadiiskaasi waa xadiis saxiixa ah, calaa shardi shaykhayn mana ayna werin bukhaari iyo muslim laakin waxaa weriyey cabdirazaq eh, iyo ibn abi shayba iyo imaamu axmed iyo nisaa-i ayaa weriyey sheikh albani raximahullah waxa uu ku saxiixiyey fi sunan nisaa marka waa xadiis saxiixa ah oo sugan wey riwaayad kale waxay ahayd oo abu hurayra laga werinayo ana rasuula lahi sal l ly slam qaala inuu yihi laqad ucdiya abu muusa min mazamir daawud macnaha codkii iyo sawtkii nabiyullahi daawud qeyb kamida ayaa la siiyey maaragtay abu muusa waxa weye xadiidkana imaamu axmed iyo nisaa-i baa werinaya waana iyo ibn maaja sheikh albani raximahullah waxa uu ku saxiixiyey sunan ibn maaja iyo waxa weye saxiix aljamic iyo sunan الnisaa oo waa xadiis saxiixa wa qaala ibn kaثيr raximah llah waxa uu yihi waqad ruwina can abi cuثman الnahadiy anahu qaala inuu yihi laqad samictu waxaan maqlay buu yihi waxa weeye albarbada waxaa laga wadaa alcuud waa farisi waa macnaha waxaan ay ku garaacaan muusigada iyo waxa iyo waxyaalaha lagu garaaco ma maqal buu yidhi fama samictu sawtan axsana min sawti abi muusa alashcari marka waxay leeyihin saxaabadii oo dhan iyo waxa weye xilligii selafka oo dhan lama helin mid lamida ah markuu qur-aanka akriyo codka iyo quruxda iyo wanaagga iyo sawtkiisa abu muusa alashcari mid lamida ma jirin ba leyihi sidaa daraaddeed ayaa waxaa sugnaatay inuu nebiga calayhi salaatu wassalaam habeen dhegaystay oo waxa weye marka uu la yaabay cabaar dhan uu dhegaysanayey kabacdi subaxdii markuu u sheegay maaragtay uu ku yiri markaa cod qurux badan baa lagu siiyey codkii nabiyullaahi daawuud marka uu yidhi haddaan ogahay inaad dhegaysanaysid waan sii qurxin lahaa w haddaba halkaa macalshaahidku waxa weeye nabiyullaahi daawuud calayhi salaam waxaa la siiyey cod aad u qurux badan oo cajiib ahaa allihii subxaana qaadirka ahaa ayaa uu hibeeyey wey w waqad kaana maca sawti ibnu katiir waxa uu yidhi sawdkiisaas aad u qurux badan haddana kaana sariicu lqiraa'a qur-aankii zabuur oo la siiyey kitaabkii la siiyey durba wuu akrin jiray oo wuu xifdisanaa oo deg deg buu akrin jiray isagoo xaqiisa siinaya waxaa sugnaaday xadiidka abu hurayra qaala rasuulu llahi sala allahu alay slm rsulka ilahi waxa uu yidhi wuxuu yidhi khufifa calى daawuda alqiraa'a qiraa'adii ayaa loo fududeeyey fa kaana ya'muru bidaabatihi wuxuu oran jiray iisoo qabta faraskaygii daabadiisii fatusraju inta la rarayo oo kooraha iyo la saarayo ayuu akrin jiray fa kaana yaqra'u lqur'aana min qabli an tusraja daabatuhu inta aan daabadiisiiba la rarin oo la diyaarin ayuuba dhamayn jiray qur-aankii oo waxa weye aad baa ilaahay ugu fududeeyey wa kana laa yaakulu ila min camali yadihi riwaayad kale waxay ahayd fa kana ya'muru bidawaabihi ay macnaha jeiskii baa markaa laga wadaa ciidankii o dhan waxaa la ohan jiray hala rarto oo hala diyaargaroobo intaa la diyaargaroobayo ayuu kitaabka o dhan dhamayn jiray oo waxa weye uu diyaarin jiray qur-aanka xadiidkaa marka waxaa wariyey imaamu albukhaari fi kitaabi axaadiis alambiya ayuu ku wariyey raqamka saddex kun afar boqol iyo toddobiyo toban oo waa xadiis saxiixa qaala alxaafid waxa uu yihi ibn xajar raximahullah waxa uu yihi riwaayadda abi muusa riwaayadda muusa ibnu cuqba ayaa waxay leedahay bidaabatihi ifraad keligeed in laga dhigo tiisii keliya riwaayadan kalena waxay leedahay bidawaabihi macnaha jamac markaa laga dhigo waxaa marka laba arrimood bay culimmadu yidhahdeen baa suurtagala mar inuu ahayd daabadiisi isagu saarayd isagu uu saaraa oo faraskiisi inuu yihahdo hala ii diyaariyo oo koorihii iyo qalabkii hala igu xiro oo la ii diyaar gareeyey intaa la diyaarinaya keligeed haddi ma nus saacba ma labaatan daqiiqa inuu qur-aankii oo dhan dhamayn jiray laakiin haddii la yidhaahdo bidawaabihi oo jamac laga dhigo ay ciidankii oo dhan intay raranayaan oo diyaar garoobayaan oo nin walba uu faraskiisii iyo waxa weeye geel hadday saaraayeen iyo nin walba rakuubkiisii diyaarsanayo ayay markaa qur-aanka o dhan u dhamayn jiray marka xilligaa ayaa xoogaa markaa ka badan wa kaana laa yaakulu ilaa min camali yadihi waa inoo soo hormartay daliil waxay u tahay bu yidhi ibnu xajar inay waxa weeye wanaagsan tahay qofku gacanta inuu ka shaqeeyo oo waxa weeye waxa ugu fiican weeye tijaarada iyo ganacsiga iyo waxyaalaha noocaasa inuu galo oo waxa weye uu gacantiisa ka shaqaysto ayaa aad iyo aad u wanaagsan oo waxa weye ay kutusaysaa wanaagga ay leedahay arrinta leanno nebigu waa ku ammaanay maaragtay nabiyullahi daawud calayhi salaam waana ammaan qof la yidhi maaragtay gacantiisa wuxuu kasbado ayuu cuni jiray marka ka waran dadkaa maanta wada ama madaxda ah ama waxa weeye wax bartay hadduu nin walba shaqaysto oo waxa weeye gacantiisa ka shaqeeyo haddii nina nin uma baahdeen markaa qaala ibn kaثيir raximahullah waxa uu yihi wlmuraadu waxa weye bilqur'aani haahuna azabuur qur'aanka loo jeedo oo la leeyahay qur'aankuu dhammayn jiray waa zabuur wey waa kitaabkii ilaahay siiyey oo nabiyullahi daawuud lagu soo dejiyey oo loo waxyooday fa inahu kaana malakan eh, boqor buu ahaa lahu atbaacun boqor buu ahaa isagu oo waxa weye dee nin dhan oo boqora oo nebina ah ayuu ahaa marka atbaacdiisii buu yidhi iyo dadkiisii iyo inta ciidamadii la diyaari garoobayo oo nin walba dawaabadiisii uu raranayo daabadiisii ayuu markaa qur-aan ka dhamayn jiray marka haddii jamac laga dhigo xoogaa waktigu waa badanaya laakin haddii la yidhaahdo daabatihi oo fardi laga dhigo keligii intuu diyaar garoobayo oo doon eh, daabadiisii faraskiisii loo diyaarinayo ayuu dhamayn jiray bali zabuurna waxa weye kitaab caadiya bay ahayd oo waxa weeye ilaahay soo dejiyey oo kutubta lagu sheegay kitaabka qur-aanka wa aatayna daawuda zabura ayay ahayd sida tawraat nabiy llahi muusa loo siiyey oo kale waatuu ilaahay lahaa wa aatayna daawuda zabura zabuurta marka waa kitaab mashhuura weye oo la yaqaano sida maaragtay tafsiirka iyo kulli ay ku wada sugnaatay waxaana sugnaatay xadiidkii saxiixa oo aynu inoo soo hormaray oo in lagu soo dejiyey nabiyullahi daawuud fi ramadaan xadiidka qisatu nabiyullahi aadam iyo qisatu nabiyullahi ibraahim iyo qisatu muusa kulli waan kusoo sharaxnay oo waa xadiidkii ahaa nebigu uu yidhi unzirat suxufu ibraahima awala laylati min shahri ramadaan habeenkii ugu horreeyey ramadaan ayaa nabiyullahi ibraahim lagu soo dejiyey suxufu ibraahim ee waa kitaabkii la siiyey wa unzilat itawraat tawraatna waxaa la soo dejiyey lix hameen markay tagtay oo waxa weye bishii ramadaan ayaa nabiy llahi muusa lagu soo dejiyey injiilna saddex iyo toban habeen markay tagtay ayaa lagu soo dejiyey zabuurna waxaa la soo dejiyey sideed iyo tobankii ramadaan markii ay tagtay oo sideed iyo toban ay ahayd qur-aankana nebiga waxaa lagu soo dejiyey afar iyo labaatankii ramadaan ayaa lagu soo dejiyey xadiidkaa marka imaam dabaraani ayaa werinaya waana xadiid xasana sidaynu soo sheegnay oo sheikh albani ku caddeeyey fi saxiixi aljaamic iyo silsilati axaadiis saxiixa xadiidkii can wasilata ibn asqac ayuu ku weri radi allahu canhu halkaa marka waxay nooga caddaatay nabiyullahi daawud calayhi salaam zabuur baa la siiyey kitaabka marka la leeyaha wuu akrinayaa waa zabuur weye mawaacib iyo wanaag oo dhan iyo xikam iyo wax walbaa ku jiray oo waxa weeye kitaabka qur-aanka oo kale bay ahay waa kitaab qur-aana oo allihii subxaana qaadirka ahaa uu ku soo dejiyey ayuu ahaa sida maaragtay nabiyullahi muusa towraad loogu dejiyey nabiyullahi muusa loo eh, nabiyullahi muusa towraad loogu dejiyey nabiyullahi ciisa loogu dejiyey injiil nabiyullahi ibraahim suxuftii loogu dejiyey ayaa nabiyullahi daawuudna waxaa lagu soo dejiyey zabuur marka waxa uu ahaa nebiyadii nebina laga dhigay kitaab gaarana la siiyey oo markaa ku maamulayey waxa weeye qoomkii loo diray reer bani israail wy qodobka shanaad waxaan u imaanaynaa ijtimaacu lmulki wnubuwati fi daawud calayhi salaam nabiyullaahi daawud calayhi salaam waxuu nebiyadii oo kale oo dhan uu dheeraa reer bani israa'iil in boqorna laga dhigay oo waxa weeye waataynu nidhi sida ibnu katiir iyo caddeeyeen boqortooyada markii nebi loo soo diro reer bani israa'iil wuxuu haddana u samayn jiray nin boqora oo hogaamiya oo ciidanka iyo dagaalada iyo jihaadka wada ayuu u samayn jiray laakiin allihii subxaana qaadirkii ah markii dambe boqortooyadii iyo waxa weeye maaragtay nebinimadii kulli wuxuu isugu daray nabiyullahi daawuud oo ilahay waxau yihi washadadnaa mulkahu wa aataynaahu alxikmata wafasla alkhidaab boqortooyadiisii ayaan adkaynay ay acdaynaahu mulkan cadiiman maxaanu siinay boqortooye adag waxau leeyahay cabdullahi ibn cabaas waxaa laga warinaya sida ibnu jariir iyo ay ka warinayaan ibn abi xaatim iyo ana rajulayni tadaacaya ilaa daawud laba nin ayaa usoo dacwootay nabiyullahi daawud oo isku qabsaday lo markaasaa mid midkii kale ku dacweeye wuxuu yidhi lo'da anaa leh kii kalena wuxuu yidhi anaa waa laisku qabsaday fa ankara almuddacaa calayhi kii lo'da markaa gacanta ku hayay oo haystay ayaa inkiro wuxuu yidhi may loodaan malihid anaa iskale nabiy llahi daawud ayaa loo keenay marka arrintii ninkiina waa inkiro wuxuu yidhi may anaa leh kana wuxuu leya anaa leh waa isku haystaan marka nabiy llahi daawud wuxuu yidhi iikaadiya ilaa caawa oo birimaada kala saaraya habeen barkii markay ahayd oo salaatuleyl uu istaagay buu ilaahay beryey falama kana alleylu habeen barkii markay ahayd ayaa awxa allahu ilayhi nabiyullahi daawud ilaahay wuxuu u waxyooday an yaqtula almuddaci kii dacwoonayay oo lahaa waxba iga maqan dil baa leyihi kaa dil baa leyihi falamaa asbaxa markuu waagii baryey ayuu u yeeray labadii ninkii wuxuu yidhi dhegaysa buu yihi ilaahay wuxuu ii waxyooday inaan ku dilo waana ku dilayaa laa maxaala oo waad dhimanaysaa ii sheeg arrinta xaqiiqada waxa ay tahay wuxuu yidhi marka nebigi ilaahayow buu yidhi wallahi buu yidhi yaa nabiy allah inii lamuxiqun fima ddacaytu calayhi horta waxaan aan ku sheeganayo oo xoolahan aan ku sheegtay oo lo'daa anaa iskale buu yidhi oo waa xaqaygii walaakinii arrintu waxay tahay buu yidhi aabbihiis ayaan horay u dilay oo aan cidi ogeyn buu yidhi oon qarsoodi ku dilay marka sidaa daraaddeed ilaahay wuxuu kuugu waxyooday xaqii baa daahiray markaasaa ninkiisaa lagu dilay oo arrintii reer bani israil dhan loo sheegay macnaha inaan ninkan waxba laga qarin karin oo waxa weye qofkii wax qariya hade ilahayba u waxyoonaya oo waxa waxba lagama qarin karo cabdullahi ibn cabaas wuxuu yidhi marka qowluhu tacaala washadadnaa mulkuhu mulkahu halkaasaa laga wadaa bu yidhi boqortooyadiisi waan adkaynay oo waxa weye nin walba wuxuu isleeyahay kolley hadda haddaad wax qarisid oo dama adaa qarsoomaya biri baa lagu qabanaya oo waxa weye ilaahay baa u waxyoonaya waana lagu soo saarayaaye waxa weeye waxba ha qarinin ee arrinta caddee ayay markaa noqonaysa kabacdi markaas ayaa boqortooyadiisii saa u adkaatay oo waxa waxay noqotay boqortooye adag wa ama qowluhu wa aataynaahu alxikma ee annubuwa ayaa laga wadaa wa fasla alkhitaab ay macnaha waxaa laga wadaa qaala shureyx iyo waxay leeyihiin alshacbi iyo qataate iyo waxay leeyihiin iyo keyrkoodba faslu lkhitaab waxa weye alshuhuudu walayman faslu lkhidaab waxaa la yidhahdaa bay yidhahdeen in qofku markhaati la yimaado ama dhaar waxa weeye siduu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankar bayinadu waxa weeye oo laga rabaa inuu soo caddaysto markhaatiyaa la yimaado soo caddaysto kan wax sheeganaya walyamiinu calaa man ankar qofkii haddii u marka markhaantiyaa la imaan waayo kii wax lagu sheeganayey ayaa laleeyahay dhaaro marka haddii aad inkirtay ama xoolihii bixi haddii uu dhaarto waa lagu kala tegaya marka marka soomaalidu aad bay halkaan ugu khaldamaan axkaamtan waxa weeye sida xaqiiqada ah labada qof waxbay isku qabsanayaan markay dacwo noqoto labadii qof nin baa nin soo dacweeye matalan wuxuu leeya ninkaan waxaan ku leeyahay intaasoo xoolaa isagii baa loo yeerayaa war ninkaan xoolahan ma kugu leeya hadduu aqbalo yidhaahdo waa igu leeyahay dee khalaas waa dhamaatay xoolihiisii sii weeye oo waxa weye saa ku bixin kadhid iyo waa laga wada hadlaya laakiin waa dhamaatay markaa dacwadii maxkamaddii waa lagu kala tegaya xoolihii iska bixi wey haddii marka uu yidhaahdo iguma leh oo waxba iguma leh oo inkiraad uu keeno waxaa la leeyahay ninkan dacwada keensaday orod markhaantiyaal la imow soo caddayso ama qoraal wax cad ama markhaantiyaal soo caddaysa ninkan saad wax ugu leedahay hadduu la yimaado marka laba markhaanti oo caddaynaya oo caadila oo ka markhaanti kaca inuu ninkaa waxaa ku leeyahay waxba la dhaarinmayo xoolihii bixi baa laleeyahy waa lagugu leeyahay hadduu markhaantiyaal la imaan waayo oo waxba la imaan waayo waxaa leeyahaye adiga ma dhaaranaysaa mise xoolihii baa bixinaysa hadduu yihahdo waa dhaaranaya ninkaan waxba iguma leh kitaab baa la marinayaa waa lagu kala tegayaa markaa meesha ama soomaalidu waxay ka khaldaan wuxuu leeyahay kii dacwoonaya baa wuxuu leeyahy anaa dhaaranaya ha adiga dhaarba laguguma le maxaa dhaaranaysa dhaarba meesha ma taalo ninkaana dhaarta lagu leeyahy marka sidaa daraaddeed bu nabigu wuxuu yidhi albayinatu cala almuddaci ninka waxa weeye wax sheeganaya ayaa laga rabaa caddayn walyamiinu calaa man ankar qofka waxa weeye inkiray ayaa dhaar lagu leeyahay oo waxa weye inuu soo inuu dhaarto laga raba qaala sudiy waxa uu yidhi isagu faslu lkhiaab waxa weeye isaabat alqadaa'i wa fahmi inuu waxa weeye qofku arrintii uu waafaqo oo fahmo oo si xaqa u xukumo mujaahidna wuxuu yidhi faslu lkhitaabi waxa weeye fi lkalaam kalaamka waxa weeye wa fi lxukmi ay macnaha kalaamkiisuna wuxuu ahaa kalaam waadixa oo waxa weeye waadixa oo aan maaragtay isku dhex khaldanayn oo codkar buu ahaa xukumkiisuna wuxuu ahaa xukum aan la liiliijin karin oo xaqa oo allihii subxaana qaadirkaa uu uga caddeeyey haddaba wuxuu marka arrintaasi mana nafyinaysa qaar baa waxay yidhahdeen culummada faslulkhitaab waxa weeye qowlu ama bacdu macnaha ma inki taasna ma ma nafinayso oo way dhici kartaa inay iyadana noqoto lakin hadda waxaa loo jeedaa inuu macnaha arrintiisu ahayd arrin maaragtay ilaahay adkeeyey oo waxa weeye faslulkhitaab uu siiyey oo waxa weeye aan la liliijin karin inay ahayd ayaa waxa weye halkaa ka caddaatay marka qodobka lixaad baan usoo gudnayna gudbaynaa oo odhanaya dikru tawbati daawuud calayhi salaam nabiyullahi daawuud calayhi salaam iyo toobadkeenkiisii mar uu maaragtay eh, degdegey oo waxa weye markaa kabacdi ilaahay uu toobad qaala allahu tacala ilahi waxa uu yidhi wahal ataaka naba'u lkhasmi id tasawaruu lmixraab ma kuu yimid baa lay nebi maxamedow ma ogaato ma ku yimid akhbaartii ma ku timid labadii doodaysay markay nabiyullaahi daawuud mixraabkiisii mixraabku waxa weeye almakaanu lmurtafic waa meesha maaragtay uu ku cibaadaysan jiray oo waxa weeye kor uga kacsanayd weeye waxa weye meel kore oo waxa weeye uu salaatuleilka ku tukan jiray id dakaluu al calaa daawuuda markay daawuud usoo galeen nabiyullahi daawuud fafazica minhum wuu ka naxay markaa oo waxa weeye wuu ka aad buu u argagaxay qaaluu waxay yidhahdeen laa takaf ha cabsanin khasmaani bagaa bacduna calaa bacdin laba ninoo doodayaa nahay oo xoolo isku haysata oo isdulmiyey oo qaarba qaarka kala dulmiyey oo maaragtay qaar baa dulmi la yimid faxkum baynana bilxaqi walaa tushqid wahdinaa ilaa sawaa'i siraad nagu xukun baa la yidhi sida xaqa ah oo kitaabka ilaahay nagu xukun oo xaqa ah oo hanoo kala eexan oo sida xaqa a ah nagu xukun dariiqa xaqaana nagu toosi oo waxa weeye nagu hanuuni mid baa hadlay marka waxa weeye ina haada akhi lahu tiscun wa tiscuuna nacja waliya nacjatun waaxida ninkan walaalkaya waxa uu leeyahay buu yidhi sagaashan iyo sagaal ida ah nacja waa idaha oo sameynaa weliya nacjatun waaxida ana hal baan leeyahay bu yidhi hal sameyn ayaan leeyahay bu yidhi oo idaa fa qaala waxa uu yidhi kii sagaashan iyo sagaalka lahaa aniga isii tana igu dar boqol iiga dhig faqaala wuxuu yidhi absilnii haa wacazanii fi lkhidaab boqol iiga dhig bu yidhi oo anaa boqolka ku buuxsanaya taadana isii waana aad bu igu adkeeyey oo waxa weye arrintii waa igu adkeeyey nabiyullaahi daawuud marka ninkii kale ma u oran hadal mar alla markuu kaasi saa ku hadlay ma xaq buu sheegayaa oo ma runtiisa inuu sagaashan iyo sagaal isagoo leh uu maaragtay kala wareegay oo yiri kii kale maaragtay ma run baa mise waxa weeye waa khaldan yaho waa beenti oo waxa weye been buu sheeganaya kii kale kama hadal siin marka nabiyullaahi daawud wuu la yaabay arrintii nin sagaashan iyo sagaal idaa leh see buu u hal nin oo hal neef oo idaa haysta qaala wuxuu yidhi laqad ramaka wuu ku dulmiyey buu yidhi bisu-aali nacjatika horta inuu ku su-aalaba khalad bay ahayd buyii waaba dulmi inuu ku su-aalo oo ku yidhaahdo isii ilaa nacaajihi idihiisa inuu ku darsado wa ina katiira min alkhulaqaa'i in badan dadku markay wax isku darsadaanna layabgii bacduhum calaa bacd qaar qaarkoodba qaarka kaley dulmiyaan oo ilaahay kama baqaan ila aladiina aamanuu kuwii ilaahay rumeeyey mooye wa camiluu asaalixaati wa qaliilu maahum in yar oo ilaahay rumaysay oo camal saalixa samaysa ilaahay ka cabsanaysa mooye inta kale dulmi bay sameeyaan ilaahay waxa uu yidhi wadanna daawuudu daawuud marka xukun buu riday oo ninkaanu gartii siiyey isagoo kii kala waraysan ilaahay waxau yidhi marka wadanna daawuudu nabiyullaahi daawuud isla markiiba wuxuu ogaaday annamaa fatannaahu in la imtixaamay oo arrintu ay imtixaan min allah ahayd faاstakfara rabbahu ilaahay buu dembi dhaaf weydiistay wa khara raakican wa anab wuuna rukuucay oo waxa weeye maaragtay wa khara saajidan ay raakican waa laga wadaa sujuudi wa anab ilaahay buuna usoo noqdo waa toobadkeen ilaahay waxau yidhi fagafarnaa lahu dalik waan u dembi dhaafnay oo arrintaas waan u dhaafnay marka waxa weeye waa u dhaafnay markaa wa ina lahu cindana lazulfa wa xusna ma'aab aakhirana markii la tago waxa uu leeyahay xusna ma'ab wuxuu leeyahay meel loo noqdo oo wanaagsan ay janna aljanna ayuu leeyahay qaala ibn kair raximahullah waxa uu yidhi wadakara kaiiru min almufasiriin min asalafi walkhalaf halkan waxay ku keeneen qisas fara badan akhbaar fara badan israa'iiliyaad aad iyo aad u fara badan oo kulli wada beena oo waxa weeye wax qaymaa aan lahayn waanu isaga tagnay marka oo kitaabka inaan halkaa kusoo aroorino waan iska daynay waayo sababtu waxa weeye kulli waa wada daciif wax qiimaa ay leedahayna ma jirto oo waxay yidhaahdeen maaragtay eh, arrinta waxaa laga waday nabiyullahi daawuud dumar badan buu qabay nin hal naag leh ayuu dacay naagtiisi inuu ka qaado sheekooyin noocaasa oo aan habboonayn oo wada daciifa ayay ku keeneen wax qiimana mari daahirka aayaddu waxa weeye labadaa nin waxay isku qabsadeen ido ninna wuxuu lahaa sagaashan iyo sagaal ida ah nina hal neef oo idaa buu lahaa laakiin nabiyullahi daawuud waxa uu ku degdegay xukunkii meeshii la rabay inuu labadoodaba ka hadal siiyo ayuu ku degdegay oo waxa weeye una ka hadal siin ee waxa weeye uu xukunkii riday oo maaragtay ninkii hadlay uu gartiisii laakiin waxay ahayd inuu labadaba ka hadal siiyo oo yidhaahdo warhaye ma saxiix baa wuxuu sheegayo mise waa kugu been abuuranaya markaasay caddaan lahayd arrintu sida xaqiiqada oo waxa weye kala caddaan lahayd qaala ibnu kahiir raximahullah waxa uu yidhi haddana waxaa la isku khilaafay oo culummadu isku khilaafeen fi sajdati sad qowluhu tacaala meesha fakara wakhara raakican wa anaab ee sujuudda ma waajiba mise waa sunne oo waxa weeye waa maaragtay dee shukri bay ahayd uu ilaahay u shukri naqay markii nabiyullahi daawuud calayhi salaam ilaahay u toobad keenay oo ilaahay uu maaragtay dee ka toobad aqbalay ayuu shukran lilaah ayuu u sujuuday laba qowl baa ku jira qaar waxay yidhaahdeen waa waajib oo qofku markuu akriyo oo meeshaas soo marayo waa inuu maaragtay sujuudo qaarna waxay yidhahdeen waajib ma aha waa arrin sunna ah oo waxa weeye waajib naguma aha imaam albukhaari waxa uu warinayaa waxa uu yidhi qaala wuxuu yihi can alcawaam ayaa waxa uu ka warinayaa qaala sa'altu mujaahidan can sajdati sad qaala markaasu mujaahid wuxuu yihi sa'altu ibna cabaas cabdullahi ibna cabaas baan weydiiyey min ayna sajadta xaggee baad ka sujuuday qaala waxa uu yihi awa maa taqra miyaadan akriyin wa min duriyatihi daawuud ay macnaha maxaa u daliila aayaddan inaad u sujuudid weydiiyey markaasu wuxu yihi miyaadan akriyin qowluhu tacaala fi suurati ancaam wa min duriyati daawuuda wa sulayman ila aakhiri alaaya aayadda aakhirkeeda ilahay waxa uu ku yidhi ulaa'ika aladiina hada allah fabihudaahu muqtadi marka nabiyullaahi daawuud wuxuu ka mid noqday nebiyadii la amray nebiga nebiga waxaa la amray inuu ku daydo nebiyadii hore nebiyadii marka la soo tiriyey oo la yidhi ku daya kuwa oo nabiyullahi ibraahim iyo nabiyullahi daawuud iyo sulayman nebiyadaasuu ka mid ahaa marka ku daya baa la yidhi haddaba nebiguna waa ku dayday oo waa sujuuday innaguna waa ku daynayna wuxuu yidhi fa kaana daawuudu minman umira nabiyukum nabiyullaahi daawuud wuxuu ahaa kuwii la amray nebiga inuu ku daydo fasajadahaa wuu ku sujuuday fasajadahaa waxaa sujuuday daawuud nabiyullaahi daawuud baa sujuuday fasajadahaa rasuulu llahi sala l sl rasuulka ilahina waa sujuuday maadaama marka rasuulkiina sujuuday nabiyullaahi daawuudna uu sujuuday nebiguna ku dayday annagana waa ku dayanayna waxa weye asarkaa waxa werinaya imaamu albukhaari fi kitaabi tafsir ayuu ku werinayaa oo waxa weye maratay saxiixu lbukhaari sidoo kale cikrama wuxuu werinayaa can ibni cabaas uu ka werinayaa annahu qaala inuu yihi fi sujuudi sad sujuudda saa lagu sujuudo laysat min cazaa'imi asujuud ay waajib ma aha waqad ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam yasjudu fiiha nebigaan arkay oo ku sujuudaya laakin waajib ma aha imaamu axmed iyo imaamu albukhaari ayaa warinaya fi axaadiis alambiya ayuu ku wariyay imam albukhaari iyo maaragtay waana saxiix sidoo kale imaamu nisaa-i waxau cabdullahi bn cabaas inuu yihi ana nabiya sala allahu alay wasalam sajada fi saab saad markuu akriyey wakara raakican wa anaab nebigu waa sujuuday wa qaala waxa uu yidhi sajadahaa daawuudu tawbatan nabiyullaahi daawuud baa u sujuuday towbad oo ku toobad keenay wa nasjuduha annaguna waxaan u sujuudaynaa shukran ilaahay baan ugu shukri naqaynaa maadaama towbadii laga aqbalay nabiyullahi daawuud calayhi salaam imaamu cabdirasaaq baa weriyey iyo nisaa'i ayaa werinaya waana xadiis saxiixa rag badan baa la weriyey sida maaragtay imaam abarani iyo fi lkabiir iyo fi lawsat iyo ayuu ku wariyey iyo imaam daari iyo bayhaqi iyo way wada werinayaan waana xadiis saxiixa sida sheekh albani ku caddeeyey maaragtay fi fi sunan nisa'i iyo mishkat almasaabiix xaafid ibn xajarna sidoo kale waxa uu ku saxiixiyey talkhiis alxabiir waa xadiis saxiixa marka halkaa waxay nooga caddaatay inay tahay shukran lilah loo sujuudayo ee ayna waajib ahayn oo waxa weye qofkii ka taga waxa weye dembi dushiisa saaran ma jiro sidoo kale wuxuu wariyey abu daawud can abi saciid alkhudri uu ka wariyey inuu yidhi qaala waxau yidhi qara'a rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wa huwa cala almimbar nebiga oo mimbarka saaran ayaa waxa uu akriyay saab fii suurati saab falama balaga sajda markuu sujuudi soo gaaray wakara raakican wa anaab ayuu ka soo degay mimbarkii oo sujuuday dadkii dadkii oo dhanna waa la sujuudeen maalin jumca bay ahayd oo khudbaynayay falama kaana yawmun aakhar maalin kale markay ahayd oo muddo kale ka soo wareegtay ayuu qara'ahaa haddana akriyo oo mimbarka ku akriyay falama balaga sajida markuu sujuuddii soo gaaray ayaa dadkii diyaar garoobeen oo waxay rabeen dee waxay yidhahdeen nebigu kolley waa soo degayaa sidii berigii hore oo kale markaasuu nebigii soo degey kabacda wuxuu yidhi inamaa hiya tawbatu nabiyin waa toobadii nebi daawuud laakiin waxaan arkay idinkoo diyaar diyaargaroobay oo markaasaan soo degay markaasuu sujuuday waxa weye marka halkaa waxay kutusaysaa haddiidan diyaargaroobin inuu iska dayn lahaa marka xadiidkaana waa xadiid maaragtay saxiixa oo waxa weye maaragtay imaam abu daawud iyo ayaa werinaya oo waxa weye xadiis saxiixa si iyo maaragtay hayrkiiba sida maaragtay ibn khuseyme iyo ibn xibaan iyo dahro qudni iyo xaakim iyo wa saxaxahu alxaakim calaa shardi shaykhayn wawaafaqahu dahabi wa saxaxahu kadalika sheikh albani raximah llah fi sunani abi daud ayuu ku saxiixiyey waa xadiis saxiixa way wuxuu ina tusay marka inay tahay e, e, e, arrintaasi tawba oo nebigu uu ku toobad keenay oo maaragtay nabiyullahi daawud ayna waajibna ahayn inuu qofkii sujuudo laakiin ay sunno tahay oo ilaahay loogu shukri naqayo sidoo kale imaamu tirmidi iyo ibnu maaja waxay ka warinayaan cabdullahi ibnu cabaas inuu yidhi jaa'a rajulun nin baa nebiga u yimid buu yidhi faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahyow innii ra'aytu fii maa yara naa'im waxaan ku riyooday buu yidhi kaannii usalli khalfa shajaratin anigoo ku tukanaya geed gadaalki fa qara'tu waxaan akriyey sajda ay macnaha sajdadii maaragtay saad ayaan akriyey fasajadtu fasajadtu waan sujuuday fasajadat ishajara geedkii baa sujuuday isaguna oo sujuuddeedi ila sujuuday fa samictuhaa waxaan maqlay yaquulu odhanaya geedkii odhanaya oo sujuudsan allaahuma allahayo uktub lii biha cindaka ajran ilaahu ajar iga sii wajcalhaa cindaka dukran agtaadana iigu kaydi wadac cannii biha wisran ilaahu dembi dhaaf iiga dhig oo iga hoobi dembiga wa aqbalhaa waqbalhaa iga aqbal minii saad uga aqbashay kamaa qabilta min cabdika daawuud saad uga aqbashay nabiyullahi daawuud saasaa ku riyooday buy cabdullahi ibni cabaas wuxuu yidhi fara'aytu nabiya sala allahu calay wasalam qaama faqara'a asajda huma sajada fa samictuhu yaquul nebigii isla markii buu istaagay wuxuu akriyey markaa intuu saad akriyey ayuu sujuuday ducadaana ku ducaystay oo waxa weye markaa uu ducadaa la yimi xadiidkaa markaa waa xadiid xasana sida imaamu tirmidi uu ku warinayo iyo maratay ibnu maaja iyo sheekh albani raximahullah xasan buu kaga dhigay imaamu xaakimna waa weriyey ibnu xibbaanna waa weriyey xaakim isagu waa saxiixiyey laakiin sheikh albani raximahullah xasan buu ka dhigay oo waxa weye maaragtay waa xasan ayuu maaragtay yiri sida maratay sunan ibn maaja iyo sunani tirmidi uu ku cadeeyey w marka ducadaasaa la akrinaya markii la sujuudo oo waxa weeye sugan ayaa la akrinaya leanno nebigii ba akriyey allahuma ayaad leedahay maaragtay eh, ducadaas uu ninkaa ku riyooday allahuma aktub lii biha cindaka ajran wjcalha cindaka dukran wadac canii biha wizran waqbalha mini kama qabilta min cabdika daawud ducadaas ayaad akriyaysaa qofku markuu sujuudo qaala ibnu kahiir raximahullah waxau yihi waqad dakara bacdu lmufasiriin waxa ay sheegeen buu yihi dadkii mufasiriinta qeyb ka mida markuu nabiyullahi daawud sujuuday inuu afartan sano anahu makata saajidan arbaciina yowman afartan beri inuu sujuudsanaa oo waxa weye ilaahay darti u sujuudsanaa adoo calaa kulli xaal looma hayo wax daliila arrinta noocaasa laakin waxa weeye inuu ilaahay u sujuuday ayaa maaragtay cad qaala allahu tacala ilahi waxa uu yidhi marka uu caddeeyey in toobadii laga aqbalay fagafarnaa lahu dalika ilahay wuxuu yidhi waan waanu dembi dhaafay wa ina lahu cindana lazulfa wa xusna ma'aab ay ina lahu yowma alqiyaama la zulfa wahiya alqurba soo dhoweyn la soo dhaweeyo oo ilaahay xaggii loo dhoweeyo oo uu janno iyo wanaag uu galo weeye oo kuwa muqarabiinta oo ilaahay soo dhoweynaya uu ka mid yahay ayaa halkaas aayadaasina cadaysay wey waatuu nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkii imaamu muslim uu wariyey uu yihi almuqsiduuna calaa manaabira min nuur can yamiin araxmaan kuwa waxa weeye cadaalada samaynaya oo u cadaalad samaynaya dadka ay xukumaan waxay joogaan maalinta yowma alqiyaame manaabir waxa weeye mimbarada dheer dheer oo waxa weeye maaragtay ay saaran yihiin oo ilaahay ku karaameeyey xagga midigta alihii subxaana qaadirka wa kiltaa yadayhi yemiin gacmaha ilaahayna waxa weye labaduba waa yemiin oo waxa weeye naaqis ma leh waa kuwe kuwa aladiina yuqsiduuna fii ahlihim wa xukmihim kuwa cadaaladda samaynaya ahalkooda iyo xukumka wamaa wallow iyo waxay mas-uuliyadda ka noqdeen kuwa ayuu ka mid yahay marka nabiyullahi daawuud calayhi salaam leannahu nebina waa ahaa caadilna waa ahaa waxa weeye wanaag oo dhanna waa looga dayanaya way uma qaala tacaala ilaah waxa uu yidhi yaa daawuudu inaa jacalnaaka khaliifatan fi lardi dhulka waxaanu kaaga dhignay khaliifa ay madax oo waxa weeye dhulkii baanu mas-uul kaaga dhignay faxkum bayna annaasi bilxaqi dadka ku xukun si xaq ah walaa tattabic alhawa maar faxkum bayna annaasi bilxaqi walaa tattabic alhawa hawadaada ha raacin fayudilaka can sabiili illah ayna marka haddaad hawadaada raacdin jidkii dariiqii xaqa ahaa oo toosnaa ayay hawadu kaa dhuminaysaa ina aladiina yudilluuna can sabiili illah lahum cadaabun shadiid kuwa waxa weeye jidkii ilaahay ka leexanaya waxay leeyihiin cadaab adag bay leeyihiin bima nasuu yowma alxisaab waxa sababtu maxay tahay ay bisababi nisyaanihim yowma alxisaab maalinta qiyaamaha way ilaaween marka maadaama hawadooda raaceen oo ay ilaaweyn maalintii qiyaame haddaba marka adigu ha ku dayan wa haadaa khitaabun min allahi daawuud calayhi asalaam ilahay nabiyullaahi daawuud buu saa ula hadlay walmuraadu waxa weeye wulaatu lumuur wa xukaamu nnaas dadka dadka xukminaya oo waxa weeye qudaada noqonaya oo maxkamadaha jooga oo waxa weeye inay ilaahay ka baqaan oo dadka cadaalad ku kala xukumaan ayaa la rabaa wa amruhum wa amruhum bilcadli cadaalad inay sameeyaan ayaa la amray waitibaaci alxaqi xaqana ay raacaan oo kitaabka qur-aanka iyo sunnaha ay raacaan ee hawadooda iyo waxa weeye waxay jeceshahay naftu inayna raacin ayaa la amray wey intaasoo dhan marka waxay kutusaysaa inay waajib tahay si cadaalad ah oo xaqa in dadka loo xukumo oo ilaahay laga cabsado qodobka toddobaad waxa uu keenayaa dikru shayi min fadaa'ili daawuud calayhi salaam waxa weeye waxaan soo qaadanaynaa qeyb ka mida ah fadaa'ishii iyo wanaaggii nabiyullahi daawuud uu lahaa qaala ibnu kathiir raximahullah waxa uu yidhi wa kana daawuudu calayhi salaam huwa almuqtadaa bihi fi dalika azamaan fi lcadli wa kahrati alcibaada wa anwaaci alcuquubaat waxaa looga dayan jiray buu yidhi cadaaladda iyo cibaadada iyo sida ilaahay looga dhowaanayo loogu dhowaanayo intaba nabiyullaahi daawuud baa looga dayin jiray buy xataa inahu kaana laa yamdi saacatun min aanaa'i leyli wa adraaf nahaar saacad ma jirin buu yidhi wakti ilaa waxa weeye camal saalixa ah ayuu samaynayey isaga iyo ahalkiisa oo markaa habeen iyo maalinba sidii ilaahay uu yidhi e, icmaluu aala daawuuda shukraa qaliilu min cibaadihi shakuur maaragtay addoommadii nabiyullaahi daawuud ayaa lala hadlay dadkiisii iyo ahalkiisii war ilaahay u shukranaqa la yidhi wanaaggaas ilaahay idin siiyey qaala cabdullaahi ibni mubaarak waxa uu yidhi fii kitaabi zuhdi uu ku soo arooriyey waxa uu yidhi waxa uu noo sheegay buu yidhi sufyaan thawri can rajulin can wahab ibni munabbah qaala wuxuu yidhi ina fii xikmati ala daawuud waxaa ka mid ahayd bu waxyaalihii xikamka oo laga dhaxlay nabiyullaahi daawuud iyo ahalkiisii xaqun cala alcaaqili an laa yagfala can arbacin arbac saacaat afar saacadood inuu qofku afar wakti macnaha inuu qofku ilaawa ma aha saacatun yunaaji fiiha rabbahu xilli uu ilaahay caabudayo oo rabbigii subxaana qaadirkaa uu cibaado samaynayo oo ilaahay u dhowaanayo iyo saacad yuxaasibu fiiha nafsahu naftiisa uu xisaabinayo oo waxa weeye dunuubteeda iyo khaladka uu galay uu xisaabinayo iyo saacad uu waxa weeye walaalihiis iyo dadka wanaagsan uu u tegayo oo waxa weeye uu bal maaragtay la sheekaysanayo si ay u xusuusiyaan waxyaalaha wanaagga oo khayrka u faraan iyo saacad uu naftiisa u shaqaysanayo oo waxa weeye uu nasanayo ama waxa weeye wax cunayo ama waxa weye markaa uu adduunkiisa u shaqaysanayo fa ina hadihi saaca buu yidhi saacaddan marka adduunka loo shaqaysanayo ama la raaxaysanayo la nasanayo waxay kugu caawinaysaa saacadihii hore oo waxa weeye saacadihii hore ayay kugu caawinaysaa qalbigaaga ayaa degaya nashaad baad helaysaa markaasaa dib haddana maaragtay u diyaar garoobaysaa cibaadada ilaahay waxaa kaloo ka mida ah buu yidhi wa xaqun cala alcaaqili an yacrifa zamaanahu wa yaxfada lisaanahu wa yuqbila calaa sha'nihi waxaa qofka laga rabaa buu yidhi inuu waxa weye xilliga uu joogo garto oo waxa weeye carabkiisa uu xifdiyo oo waxa weeye markaa arrintiisa uu qaabilo qiila waqaalana uu isaga tago ayaa markaa loo baahan yahay waxaa kaloo ka mida ah buu yidhi wa xaqun cala cala alcaaqil anlaa yadfana anlaa yad anlaa yadcana inuuna waxa weeye u guurin dacni waxa weeye dacnigu waa rarashada wuxuu yidhi inuuna u guurin oo raran oona u safrin ilaa saddex arrimood waxaan ahayn zaadin limicaadihi aakhiro wax uu wanaag u safrayo masalan dalab lcilmi iyo wanaag iyo cibaado hadduu u safrayo waa wanaag leanna aakhiro ayay anfacaysaa waay ama islaaxun limacaashihi ama wax adduunyadiisa uu ku wanaajinayo oo waxa weeye shaqo iyo wanaag inuu u safrayo iyo waladatun fi gayri muxar maxram macnaha fi hayri eh, xaraam macnaha waxaan xaaraam ahayn inuu shaqaysanayo si ugu raaxaysto oo naftiisa uu waxa weye u shaqaysanayo uma qaala ibn kaثir wuxu yihi raximah llah wqad wrada alxaafid ibn casaakir raximah llah fi turjumati daawud ashyaaun katiira ashyaaan katiira waxyaalo badan oo aad u wanaagsan aqwaal badan ayuu soo guuriyey waxaa ka mid ahayd buu yidhi kun lilyatiimi kalabi raxiim u noqo waxa weeye agoonka aabbihi dhintay sidii aabe u naxariisanayo oo kale waclam anaka kamaa tasracu kadalika taxsudu waxaad ogaataa buu yidhi maanta waxaad beeratid ayaad biri guranaysaa waayo maanta haddaadan shaqaysan oo aakhira u shaqaysan birri maxaa guranaysaa marka waa waxba wey haddaba maanta beero wey oo maanta beer la imow oo maanta dadaal si markaa aad biri u guratid beerta wanaaggeeda aad markaa u heshid wa qaala moxamed ibnu sacad waxau yidhi fi dabaqaat wuxuu kusoo guuriyey isagana waxau yidhi waxaa la yidhi qaalat iyahuudu lamaa ra'at rasuula allahi sala allahu calayh wasalam yatazawaju nnisaa markay nebiga calayhi salaatu wasalaam arkeen oo waxa weeye dumar guursanaya badan ayay waxay yidhahdeen eega unduruu ilaa hada aladi laa yashbacu min alطacaami walaa wallahi ma lahu himmatun ila ila ila nisa cunto un buu cunayaa mana ka dhergayo wax kalena kamama fekerayo inuu dumar guursado mooye xasaduuhu waxay ku xaasideen likatrati nisaa'ihi dumarkii badnaa markaasaa ilaahay waxa uu ku soo dejiyey oo waxa weeye waxay yidhahdeen marka hadduu nebi ahaan lahaa dumarba uma baahdeen waxaa ugu daraa marka ninkii la odhan jiray baa le xuyey ibnu akhdab ayaa ugu daraa ilaahay baa beeniyo waxa uu kusoo dejiyey yaxsaduuna annaasa calaa maa aataahum allahu min fadli ee yacni naaskan waxaa loo jeedaa rasuulkii ayay ku xaasidayaan wixii ilaahay siiyey faqad aataynaa aala ibraahima alkitaaba walxikma wa aataynaahum mulkan cadiima nabiyullahi ibraahim aalkiisi waxaanu siinay kitaab iyo xikmad iyo mulki cadiima oo fara badan waxaa loo jeedaa ba la yidhi halkaa yacni maa aata allahu sulayman ibnu daawuud waxaa la yidhi kaanat lahu alfu imra'atin waa inoo imaan doontaa qisadiisu qisadaanay ku xigtaa sulaymaanna waa wiilkii nabiyullahi daawuud uu dhalay waana inoo imaanaysaa qisadiisa wuxuu lahaa baa la yidhi kun dumara toddoba boqol wuu qabay saddex boqolna waxay ahaayeen ba la yidhi addoommo waxa weye uu jihaadka ilaahay ku helay waxaa marka halkaas cajiib waa arrin aad iyo aad u cajiiba ah. wa kaana daawuud ba la daawuudna waxaa usugnayd mi'atu imra'atin boqol buu lahaa ba la yidhi waxaa ka mid ahayd gabadhii dhashay umu e, umu sulayman oo la oran jiray uriya ama awriya la oran jiray oo nabiyullahi sulayman dhashay ayaa ka mid ahay oo waxa weeye dumarkii uu qabay ka mid ahaa calaa kulli xaal marka waxay leyihin culummadu nabiyullahi daawuud iyo nabiyullahi sulayman dumar badan bay lahaayeen waana inoo imaan doonta qisatu nabiyullahi sulayman marka aynu marayno ayaynu kaga hadli doonaa waaya qodobka sideedaad dikru cumrihi nabiyullaahi daawuud cumrigiisi iyo da'diisii intuu gaaray iyo su u dhintay ayaynu qodobkan ku soo qaadaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala qaala ibnu kathiir raxima llah waxa uu yidhi waxaa inoo soo horumartay buu yidhi markaynu ka hadlaynay khalq aadam waa nagi qisatu nabiyullahi aadam markaan ku bilownay ka soo sheekeynay qodob aynu ka dhignay khalqa aadam khalqigii aadam markii la abuuray markii nabiyullaahi aadam ilaahay abuuray duriyaddiisii dhabarkiisa laga soo saaray nebiyadii baa ku jiray cid walbaa ku jirtay iyo rusushii markaasuu wuxuu arkay nabiyullaahi eh, aadam nin aad u iftiimaya oo dhalaalaya oo nuur ka baxaya markaasuu wuxuu yidhi yaa rabbi ilaahay ow kaasi muxuu yahay qaala wuxuu yidhi waa wiilkaaga oo la yidhaahdo daawuud ibnuka daawuud wey oo waxa weye ey duriyadaada ayuu ka mid noqon doonaa waana daawuud qaala wuxuu yidhi cumrigiisu waayo mise ilaahayo kam cumruhu qaala wuxuu yidhi situuna caaman waxa weye waa lixdan sano qaala wuxuu yidhi ilaahayo u siyaadi markaasuu ilaahay waxau yidhi laa ilaa an aziida min cumrig cumrigaaga da'daada ma uga siyaadiyaa oo adiga intaad noolaan lahayd leannahu nabiyullahi daawuud kun sanaa loo qoray kunkiisana ma kaaga gooya qaar oo ma ugu daraysa markaasuu yidha daawud nabiyullahi aadam waxa uu yidhi ha arbaciina sana ugu dar oo boqol sana ha noolaado waayahay baa la layidhi nabiyullaahi daaw nabiyullaahi aadam marka markii dhulka la keenay ayuu cumrigiisa tirin jiray suu cumrigiisa u tirinayey markuu sagaal boqol iyo lixdan sano noolaa ayaa waxa u yimid malaka mawdki markaasuu yidhi waa laika soo diray markaasu wuxuu yidhi may afartan sano ii hadhay markaasuu wuxuu yidhi afartanka sano o adigii daawuud ugu daray markaasuu yihi uguma darin waa inkiray wuu ilaawey marka nebigu wuxuu yidhi calayhi salatu salaam nasiya aadamu maaragtay wa nasiya duriyatahu maaragtay isagiina waa ilaawey duriyadiisuna halkaasaa ilowgii kaga bilaabmay xadiidkaana waa xadiid saxiixa oo waa inoo soo hormaray imaamu axmed iyo ayaa weriyey xadiidkii cabdullahi ibn cabaas imaamu tirmidina waa weriyey waana saxiixiyey xadiidkii abu hurayra ibnu khuseymna waa weriyey fi saxiixii ibnu xibbaanna waa weriyey xaakimna waa weriyey waana saxiixi waana xadiis saxiixa oo waa inoo soo hormaray qisatu aadam ayuu inoogu soo hormaray halkaa waxaa inooga caddaatay marka akhirka xadiidkaasa ah waxa uu yihi markuu nabiyullahi e, e, inkiray oo waxa weye uu ilaawey aadan ayaa wuxuu yihi nabiyullahi ilaahigii subxaan qaadirka ahaa waa loo daayey marka nabiyullahi aadam afartankiisii sano waa loogu daray oo waxa weeye waa loo daayey fa atamaha allahu liaadam alfa sanatin wa lidaawuuda mi'ata sana nabiyullahi daawuudna boqolkii sana loo dhamaystiray deeq xagga ilaahay waxa weeye bes adigu afartankaaga iska haysaa la yidhi ilaahay baa ugu daray afartan sano nabiyullahi daawuud halkaa marka waxay nooga sugnaatay cumrigiisii waxa uu ahaa boqol sano oo xadiidkaasi caddeeyey nabiyullaahi daawuud calayhi salaam boqol sano ayuu marka ku dhintay nabiyullahi daawuud qaala ibnu jariir waxa uu yidhi fi taarikhihi qaar baa waxay sheegteen ahlu kitaabka inay yidhaahdeen daawuud wuxuu noolaa sabcan wa sabciina sana qowlkaasi waa daciif wa iyo qowlka nebiga ayaa saxiixa oo waxa weeye muddadii boqortooyadiisa iyo kulli waxoo dhan nebigaa caddeeyey oo yidhi boqol sano ayaa looga dhigay qaarna waxay yidhaahdeen waxay boqortooyadiisii jirtay afartan sano waa dhici kartaa markaa inay afartan sano boqortooyadiisi ahayd xadiis diidaya lama hayo laakiin kollay boqol sano ayuu gaaray da'diisa amaa seebuu u dhintay iyo kayfiyadii uu ku dhintay qaala imaamu sudi waxa uu yidhi isagoo ka warinaya maaragtay can malik cabdullahi ibn cabbaasna laga warinayo can abi malik wuxuu yidhi cabdullahi ibn cabaas wuxuu yidhi maata daawudu calayhi salaam faj'atan kedis buu ku dhintay wa kaana bisa eh, bisababin wa kaanat atayru eh, tudiluhu shimbiraha ayaa maaragtay harin jiray wa kaana bisabtin maalin sabtiya ayuu dhintay ee bisababin maaha maalin sabtiya ayuu dhintay markaa kabacdina markii la xabaalayey shimbiraha ayaa haraynayay imaamu sudina waxau leyahy sidoo kale haddana saciid ibnu jubayr wuxuu yidhi maata daawudu yowma sabti maalin sabtii u dhintay faj'atan waxa weye kedis ayuu ku dhintay oo waxa weye durba si kedisuu ku dhintay iyadoo aan loo soo sheegin wa qaala isxaaq ibn bishir waxa uu yidhi isagoo ka warinaya xasan albasri maata daawudu calayhi salaam wa huwa ibnu mi'ata sana wa maata yowma alarbicaa ayuu yidhi laakiin waxay u badan yihiin culummadu maalin sabtiya inuu dhintay wallahu aclam laakiin boqol sano inuu ku dhintay waa caddahay qaar kalena waxay yidhahdeen wa ruwiya bacduhum ana malaka almowt jaa'ahu wa huwa naazilun min mixraabihi isagoo ka soo degaya meeshii uu ku tukan jiray ayaa malakamowtka u yimi markaasu wuxuu yidhi idaah aan dege eh ama kor meesheeda ku noqdeen markaasuu yihi wakti kuma harin oo waktigii waa dhammaaday fa khara saajidan sujuud buu la dhacay oo waxa weeye jaranjaradii uu ku socday buu ku sujuuday isagoo sujuudsan ayaa naftii laga qabtay markaa oo sujuud ayuu ku dhintay bali wallahu aclam ilaah baa garanay haddaba qisatu nabiyullahi daawuud calayhi salaam halkaa ayay ku yar tahay waxaynu soo qaadanaynaa marka fawaa'id aynu ka soo saarayno qisada ko waxaa ugu horaysa bayaanu ikraam illahi tacaala liali daawud wama wahaba daawuda min alaayaat allihii subxaana qaadirka ahaa wuu karaameeyey nabiyullahi daawud iyo waxa weeye ahalkiisii aayado badan iyo mucjiso badanna waa siiyey sida maaragtay waxyaalaha aynu soo sheegnay iyo tasbiixda iyo buuraha la tasbiixsan jiray iyo wixii la mida labo fadiilatu waxa weeye wanaagga laga gaarayo inay wanaagsan tahay in uu qofku silaaxa sameeyo oo waxa weeye jihaadka iyo waxyaalaha lagu galo inuu sameeyo oo waxa weeye markaa sancada la barto aad bay u fiican tahay saddex waxa weeye wujuubu shukri cala annicam nicmada ilaahay ku siiye wanaagga inaad ka shukri naqdid aad iyo aad bay u wanaagsan tahay oo waxa weeye salaada lagu shukriyo oo waxa weye qofku intuu salaad tukado ilaahay u shukriyo oo waxa weeye lagu shugri noqo aad bay u wanaagsan tahay waa arrin aad iyo aad u wanaagsan oo waxa weeye lagu toobad keeno afar waxaa ka mid a ah, fadlu tasbiixi lilahi subxaana wa tacaala in ilaahay loo tasbiixsado waa kaas nabiyullahi daawud ilaahay amrayo inay xataa shimbirihii iyo buurihii iyo cid walba la tasbiixsato marka in loo tasbiixsado oo waxa weye tasbiixda la badiyo aad iyo aad bay ufiican tahay rabbigii subxaana qaadirkaana waxa weeye waa loogu dhowaadaa waayo waxaa lagu beertaa jannada oo subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha illa lah allahu akbar aad bay u fiican tahay subxaana allah alcadiim wa bixamdihi in la badiyo aad iyo aad bay ufiican tahay midda shanaad waxa weeye bayaanu aayaddan cajiibka oo allahi subxaana qaadirkaa uu siiyey mucjiso nabiyullahi daawuud oo ah buurihii ilaahay inuu u sakiray oo ay la tasbiixsanayaan waxa weeye maaragtay shimbirihii kulli inay waxa weeye allihii subxaana qaadirkaa markaa uuna fahmayey waxa ay samaynayaan ayaa markaa arrin mucjisaa weeye oo allihii subxaana qaadirka uu siiyey nabiyullahi daawuud midda lixaad waxa weeye xusnu sawti daawuud calayhi salaam sawtkii quruxda badnaa oo nabiyullahi daawuud la siiyey allihii subxaana qaadirkaa ku galladaystay oo aan cid la siinin isaga ka horreysay oo waxa weye ama ka dambaysay sawd aad u qurux badan ayaa allihii subxaana qaadirka uu siiyey nabiyullahi daawuud calayhi salaam midda toddobaad waxaan ka qaadanaynaa inay xaaraam tahay oo bannaanayn inuu qofka xukumka ku degdego ilaa uu maqlo labada dhinacba waayo nabiyullaahi daawuud waxaa lagu canaantay degdegii uu ku degdegey isagoon ka dhegaysan kii kale inuu gar siiyey kii kale oo hadlay arrintaa marka lama ogola fadwada iyo waxa weeye maaragtay laba qof haddii aad kala saaraysid inaad u garnaqdi aad rabtid labadaba waa inaad dhegaysataa oo mid walba tiraahdaa haye hadal maxaada maada cindak maxaad haysa midda sideedaad waxa weeye mashruuciyat sujuud in lagu sujuudayo cinda qowlihi tacaala wakara raakican wa anaam markaad maraysid halkaa oo waxa weeye fi suurati sad inaad ku sujuudaysid aayadda labaatan iyo afar wey maaragtay wakara raakican wa anaab ay saajidan alihii subxaana qaadirka ayuu u sujuuday isagoo toobadkeena oo ilaahay u toobadkeenaya ayuu u sujuuday wey nebigana calayhi salaatu wassalaam waa sujuuday saxaabadiina waa la sujuudeen marka waa sunna weeye laakiin waajib ma aha oo waxa weye inaynu naraado waa waajib saxiix maaha waayo daliil waajibinaysa lama hayo laakiin sida saxiixa waxa weeye arrintaasi waa maaragtay waa sunna weeye marka qofkii markuu soo maro aayaddaa uu akrinayo aad bay u fiican tahay markuu aayadda akriyo inuu sujuudo oo waxa weeye ku daydo nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii leanno waxa weeye khayru lhadyi hadyi muxamedin sala allahu calayhi wasalam ayaynu mar walba ku bilownaa hadyigii nebi maxamed ayaa ugu wanaagsan hadyi la raaco iyo hanuun iyo dariiq la maro ayaa ugu wanaagsan waay sagaal waxa weeye wujuub lxukmi bilcadli in waxa weeye ay waajib tahay in cadaalad wax lagu xukumo oo qofkii wax xukumaya inuu u cadaalad sameeyo dadka oo waxa weye si sharciya oo cadaalada uu dadka u xukumo ee unan cidna u eexan oo waxa weye una kala saarin dadka oo cadaalad uu la yimaado ayaa la rabaa haddii kale uunan cadaaladii la imaan dee markaa wuxuu ku dhacayaa khalad buu ku dhacayaa waayo wuxuu noqonayaa qof waxa weeye itibaacu lhawa ku dhacay walaa tattabic ilhawa ayaa la yidhi nabiyullahi daawud calayhi salaam fayudilaka can sabiili illah hawadu waxay kaa dhuminaysaa markaa waxa weeye dariiqii xaqa ahaa oo ilaahay kuugu talagalay oo xaqii ayaad sheegaysa waayo qofku mar hadduu hawadiisa raaco dariiqii xaqa ahaa waa ka leexanaya haddaba marka waxaa loo baahan yahay caalamka maanta waxay u qarimeen waa cadaalad baan jirin waxaad arkaysaa dadkii islaamkaa maxkamadihii cadaalad ma taallo meel walba laaluush iyo waxaa lagu cunayaa iyo waxa weeye waxyaala baatila waxaa marka keenay in markaa cadaalad la waayey oo la cuno la baabiiyo markii waxa weeye cadaalad la waaye wey haddii cadaaladi jiri lahayd cidna isma layseen cidna isma disheen xaq baana loo kala socon lahaa qof qof taaban lahaana ma jirin laakiin maanta waxaa la isku dhamaynaya meel walba waa itibaacu lhawa iyo cadaalad xumo wey oo nin walba wuxuu ogyaha markuu maxkamadda tago hadduu laaluush bixiyo in wax walba loo xukumayo haddaba marka waa arrin aad iyo aad u cajiiba bal waxaad la yaabaysaa maxkamada dhan oo ku caanbaxay oo lagu leeyahay maxkamadda de markaad tegaysid waa inaad laaluushkii hore usii qaadaa waayo haddaadan laaluush sii qaadin cidna wax ku xukumi mayso marka caam bayba noqotay oo arrin waxayba noqotay caama oo waxa weeye dadku caadiba u arkaan oo wax dhibaataaba loo arag oo haddaad kolley u aragtaan inuu qofkaani laalush qaato yahay maad iska beddeshaan oo waxa weeye ka hadashaan waxay ku leeyihiin wax dhaamaan imaanaynin oo kulli wax alle wixii yimaada isaga unbay lamid yihiin kulli laaluus bay qaadanayaan sidaa daraaddeed marka halkaa waxaad ka garanaysaa markii laga leexday dariiqii xaqa ahaa ayaa markaa waxaa dhacday in lagu baaba'ay oo la islaayey oo dhibaatoo dhan ay dhacday wey waxaa marka loo baahan yaha in la iska ilaaliyo oo waxa weeye xaqa wax lagu xukumo oo aad iyo aad looga digtoonaado faa'idada tobnaad waxa weeye xurmatu itibaaci alhawa hawadaada inaad raacdid xaaraam weeye akilmuslim oo ukhtalmuslima ah. waayo sababtu waxa weye haddaad hawadaada raacdid waad halaagsamaysaa oo waxay kaa tuuraysaa dariiq waxa weeye khasaare ayay kugu ridaysaa afara'ayta man itakada ilaahu hawaah wa adalahu allahu calaa cilmin wa khatama calaa samcihi wa qalbih wa jacala calaa basarihi kishaawatan faman yahdiihi min bacdi illah waxa weeye qofka mar hadduu hawadiisa raaco waa dhumaya u itibaacu lhawa marka waxaa la yidhaahdaa qofku inuu xaqa ka leexdo oo waxa weeye xaqii uu u jeedo kitaabkiiyo sunnihii dariiqii xaqa ahaa oo u jeedo inuu diido oo yidhaahdo may aniga naftaydu saanay rabtaa ma yeelayo ma raacayo ama marmarsiinyo beena ama waxa weeye laaluush iyo bakti markaa uu ku meeraysto oo waxa weye u xaqii ka leexdo isagiiyo xaqii lagu leeyahay ayuu wuxuu rabaa xaqii inuu duudsiiyo oo waxa weye markaa xaqii lagu lahaa intuu ka leexdo oo laaluush bixiyo inuu markaa hawadiisa raaco wuxuu og yahay marka kan u xukumayana inuu hawadiisa raacayo sidaa daraadeed halkaa waxaa ka imaanaysa inuu qofkii markaa baatil ku dhacay oo waxa weeye mashaakil weyn uu halkaa kaga yimaado ayaa markaa halkaa ka imaanaysa sidaa daraaddeed ayaa nabiyullahi daawud ilaahay waxa uu ku leeyahay ya daawudu ina jacalnaaka khaliifatan fi lardi faxkum bayna annaasi bilxaqi walaa tattabic ilhawa hawadaada ha raacin oo sida xaqaa dadka u xukun oo waxa weeye wixii xaqa ahaa kitaabka lagu soo dejiyey ku xukun dadka xaqa waxa weeye inaad raacdid alxaqu axaqu an yutabac xaqa ayaa haboon in la raaco inuu qofku hawadiisa iyo hidigeelo beena uu isku mashquuliyo ma fiicna waayo biri waxaad imaanaysaa amaama allah ilaahay baad soo hor istaagaysaa maxaad marka ku daaranaysaa qofkii maanta waxa weeye hawadiisa raacay oo waxa weeye xaqdarra wax ku xukumay muxuu ku daaranayaa biri markuu ilaahay hortago waxaa halkaa imaanaysa marka waxa weeye inuu markaa halaagsamo oo uu yihahdo maa agnaa canii maaliya halaka canii sultaaniya oo la yidhaahdo markaa khuduuhu fagulluuh uma aljaxiima salluuh walciyaadu billah allihii subxaana qaadirka ahaa ayaan ka magangelaynaa itibaacu lhawa oo waxa weye ilaah baan weydiisanaynaa sunnaha inuu nagu sugo dariiqa xaqaana aan marno rabbigii subxaana qaadirka ayaa hanuun iyo wanaag oo dhan agtiisa yaallaa isagaana dadka dariiqa xaqa ku toosiya marka sidaa daraaddeed alihii subxaana qaadirka in la baryo oo laga baryo weeye oo aad iyo aad looga magan galo itibaaculhawa maanta aad bay u badan tahay oo waa khatar wey haddaba marka ikhwani fillah intaa ayay ku eg tahay maaragtay qisatu nabiyullahi daawuud calayhi salaam oo waxa weeye qisadiisii intaa ayaan kusoo khulaasaynay halkaasaan ku joojinaynaa wax alla wixii khaladana alihii subxaana qaadirka ayaan uga toobadkeenayaa oo waxa weye ilaahay rasuulku soo beri bay ka yihiin wax alla wixii saxana ilaahay baan ku mahadinayaa wsubxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk walxamdu lilahi rabi alcaalamiin